bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalam ala sayidina amaa bacd beri waxaynu ku jirnaa annaasikh walmansuukh musanifkuna raximahu llahu tacaala waxaynu nidhi qaybahan wuxuu kaga hadli doonaa ama kaga hadlaya waxyaabaha naasikha noqon karin iyo waxaa noqon karu kaga hadlaya fasalkan guud ahaan waxaynu soo gaarnay masalada afraad dabcan masale shanaad ee khaatimun baa ka dambeeya araabicatu masalada afraad naskhu اlasli asalka naskiga haddii la nasakho yastalzimu wuxuu laasiminayaayoo ka dhalanaysa naskha alfaxwa mafhuumu lmuwaafaqadiina in la nasakho iyo bilcagsi hadduu mafhuumu lmuwaafaqaha la nasakho asalkiina inuu nasakhmay noqonaysaa maxaa yeelay lianna nafya laazimi laasimka oo faxwadii ahaa nasakhiisu nafyigiisa oo meesha laga saaraayay yastalzimu wuxuu laasiminayaa oo qasab uga dhalanaya nafya malzuumihi kuu ka laasimaya isagu ka dhashayna inuu raaco bimacnaa laasim iyo malzuum laasimku waa asalka malzuumkuna waa mafhuumu lmuwaafaqada ama faxwa alkhitaabka wuxuu leeyahay naska asalka iyo laasimkiisu ma kala hari karaan dabcan waa markii aynu nidhaahno biictibaarihi mafhuumahaan aan ula dhaqanno musanifku waxaa inoo iman doonta isaga mafhuumkani min baabi alqiyaas inuu yahay waa inoo iman doonta marna qolana mantuuqayba ku daraanoo mafaahiimta xataa way ka saaraan isagoo qaybinaya faxwa alkhitaab iyo daliilulkhitaabna lkhitaabna soo marnay halkan wuxuu ka hadlayaa mansilada iyo talaasumka ka dhaxeeya naska asalka ah iyo mafhuumulmuwaafaqadiisa saa darteed buu laba masala ka hadlayaa ee wuxuu ka dhigayaa naskii asalkii dilaaladii iyo faxwa alkhitaabkii wax isku mansilo ah oon kala hari karin walidaalika siuu naska asalkee naasikhu noqon jiray karay buu mafhuumulmuwaafiquuna naasikhu noqonayaa naasikhnimadana wuxuu ka keenay in isaga iyo asalkii uu la mansilo yahay oo isku xidhan yihiin marka midkood hadduu zuula ka kalena waa raacaya wey masaladaas waa la nasakhmayaa marka lagu leeyahay hore muusan tacliilinin naskhul asli yastazimu naskha alfaxwa ma tacriirinin tadamuun buu tacriiriyey tan hadday sugnaata dee ta kalena an baabi owlaa wey waxayna dhahaan markay tacriirinayaan faxwadu waa taabic lil asli asalkii haddii uu zuulo wuu zuulayaa wixii tabac ahaana oo geedii salkii haddii laga gooya laamuhu ma taagnaan karaan ansaabtii socotay ee qofkani abtirsanayey haddii isagii asalka abtirka u ahaa meeshuu ku tirsanaya laga gooyana dee furuucdiisii kuma abtirsan karaano isagunbaa harae doqorun nasabka loo diiday annagoo aan iska gudbaynaa ma dhihi karaan faracu asalku ku taagan yahay taabicuna matbuucu ku xidhan yahay mar hadba matbuucii asalka hadduu meesha ka baxo taabiciina waxaa weye baabi awlaawe madhabkan isagu uu rajaxay <clears throat> waxaa weeye haddii faxwadii la nasakhana asalkii meesha uu ka baxaya ya mafhuum lmuwaafaqaha waay daliil lkhitaab iyo faxwa alkhitaab waynu soo marnay daliilu khitaabna waa mafhuum lmukhaalafa faxwa alkhitaabna mafhuum muwaafaqaha waay labadan arrimood isagu isku mid buu ka dhigay waxaadna moodaa daahirka kalaamkiisu inuu itifaaq soo guurinayo oo labadan ayna waxba xukumkoodu kala ahayn laakiin waa tarjiixiisa masalada culimmadu way isku hayaan laakiin waxaa itifaaqa soo guuriyey raazi fi lmaxsuul isagu waa mutafaq calayhi ba masaladan leeh walaysa kadalik ibnulxaajibi rag lamid iyagu qeybta hore way sallimayaan laakiin qeybta dambe way diidayaan waxay leeyahan taabicii haddii meesha ka baxo laa yalzam inuu matbuucii meesha ka baxo mafaahiimtii ictibaarinteedana waa kaan shuruud u yaallay mawaanicna ay lahayd oo deliil u ah mafhuumka iyo asalku inay kala bixi karaan xaalaadka qaarkood saa darteed haddii mafhuumki mukhaafaqadii ama faxwal khitaabkii la nasakho asalkii mansuukh ma noqonayo adcafkii baa la nasakhay laa yalzam minhu aqwaagii inuu raaco laakiin aqwaagii baa meesha ka baxay yalzam minhu adcafkii inuu raaco isaga ku xidhnaa ku salaysnaa <clears throat> masaladani waxaad u celinaysaa un masalatu alqiyaas cinda almusanif faxwada ma la nasakhi karaa naasikh ma noqon kartaa walfaxwa yakuunu naasikhan buu ahaanaya laakiin shay adcaf minhu muu nasakhi karaa calaa madhabi almusanif oo waxaan idhi waxaa inoo iman doonta baabu alqiyaas mas'aladani cindahu min baabi alqiyaas inay tahay qiyaasna waxaa inoo soo harmaray qiyaaska waa la nasakhi karaa biqiyaasin ajlaa minhu isaga ka jelisan kii ajlaagii haddii uu noqdo laba muwaafaqa isu iman karta oo midna musaawi yahay midna awlaa yah laba awlaa oo sii kala awlaysan baa isu iman karta marka faxwadii baabulqiyaas haddaan gelinno faxwo kale unbaa nasakhi karta oo qiyaas musaawi iyo qiyaas ajlaa minhu ah min hada albaabin wey alkhaamisatu masalada shanaad ziyaadatu salaatin waxay ku leeyihin masale haddii la nasakho falaa taqul lahumaa ufin hadduu nas yimaado waalidka waad garaaci kartaa waalidka in la garaaci karoo la tumi karoo la feeri karaa ufinti xaraam ma ahaanaysaa weli m mafhuum baa ila la nasakhay halka mawdicu nisaac halka waaye haddii naskii falaa taqul lahuma ufintii la nasakho mafhuumkii ka dhashay waa taabico uu raacaya laakiin low faradnaa inuu nas yimaado waalidka falaa taqul lahuma ufin oo taalla feed baad kala daadi kartaale hadduu yimaado ufintiina ma bannaanaanaysaa may maa ulxiqa bihi mafhuumu mukhaalafatin ama qiyaas awlaa dheh min taxriimi darbiga ahayd ilan taxriimu darbigan culummada qabtaay bayna muhbitati alqiyaas wa munkiriiha ma akhadka taxriimu darbiga way isku khilaafsanayeen qola waxay falaa taqul lahumaa ufin baa mafhuumu muwaafaqadeeda ama qiyaas awlaageeda ah taxriimu darbi qolana waxay dhaheen may baabulqiyaas markaad dhahdaan waxba kama jiro aayaddan lagama qaadanayo laakiin xusnulmucaasharadii ixsaankii waalideynka laga qaadanayaa taxriim inuu yahay lianna hadaa yunaafi lixsaana sidoo kale amwaasha aytaamta falaa amwaalal yataamha cuninaa la yidhi ma la gubi karaa intaan soo qaada ani ma cunin laakiin dab baan ku shiday ma banaana nacam laakiin ma min baab mafhuum muwaafaqa ama qiyaas ba cala alakli mise min baab tabdiiri ilmaali walaa tubadir tabdiiran waa taxriimka aan isku raacsanana laakiin maakhadka aan isku khilaafno laysa macna xasmiya markay diidayaan qiyaaska oon la ilzaamin aan sax ahayne inay darbulwaalid ogol maaha ama xarqu maali lyatiim ay ogol yihiin laakiin masaa'il shabahay ogol yihiin nahaa can ilbowli fi lmaai raakidi markii la yidhi ta mubaashirkaa la diiday dheen haddii intaad meeshaa ku kaadaysa ku soo dareerta waxba kaama gelin adiga haddii intii koobaad ku kaadayda aad ku shubtan waxba kaama gelin marka masaladii haddii ufin baa nas ah waxaynu nidhi mufhum muwaafaqana darbigiibaa awlaa ah haddii la nasakho oo darbigii la banneeyo ama muطlaqan ama fii bacdi alxaalaati tan dambe fii bacdi alxaalaati ha laga yaabaa macquul inaad u aragtaan haddii dulmi iyo dembi iyo aan laga celin karin ilaa bi adiyatihi aw xabsihi adigaana waaligii ah irida markuu ka baxo waxbuu dili inaad xidho ma banaan fi bacd axaalaat waa laga haddeer soo dawcadaan ama fisqigii baan khamri baan laga karaynin khamri buu soo cabay xad ma ka ogi kartaa haddii adiga lagu dirana jallaadkii adoo haddaad tahayna ninkii jallaadka loo diray haddii aabihii la yidhaahda jallaad <coughs> xuduud buu galay baan leeyahy jallaadka waa qofka xadda oofiya mukhasaska u ah haddiiba lagu keeno qisaas buu galo kaalay qoorta ka gool lagu yihahdo banaan tahay aduu heligu sii fogeynina furuucde haddii kuwaa la nasakho ufinti maxaaraan ahaanaysaa weli wey ka soco <clears throat> alkhamisatu ya waa iftiraadkaa wey iftiraadkaa wey alkhamisatu ziyaadatu salaatin laysat binaskhin maaha ziyaadatu cala annasi uu halkan ka bilaabo hal masale isaga dhigay <clears throat> haddaan ikhtisaarino tafsiilkeedana laba qaybood baynu ku ururin haddaynu basdhinana qayb kastaba labaynu kasii dhigayo afar baynu gaadhsiin laba laba lagu dhuftay markii sharcigu takaaliif leeyahay oo ziyaada ay timaado ziyaadadaa laba weeye ziyaada mustaqil oo madax bannaan miyaa mise ziyaado aan ka madax bannaanayn cibaado hore iyo takliif hore waay ziyaadaha ka madax bannaan laysat binaskhin qaaluu itifaaqan amaa mid mujmacun calayha weeyo musanifkeennu maba sheeginba oo taa mustaqiladaa qayb ka mida waaye mustaqiladii bay laba u qaybinoo min jinsi almasiidi calayhi iyo min hayri jinsihi ah salaadihii oo salaad laga daba keenay iyo salaadihii oo soon laga daba keenay soon haddii laga daba keenay dee maba sheegin musanifkeennu ijmaacan oo waa badeehi salaadihii shanta ahaa haddii mid lexaad lagu soo daro naskhi miyaa mise maaha juزiyadaa khilaaf baa ka taagan mustaqilada waاljamaahiiru calى annaha laysat binaskhin bacdu alxanafiya alciraaqiyiin baa laga soo guuriyey inay naskh noqonayso masaladaasuu ka hadlay qeybtan hore sabxada kalena waxaa weeye ziyaadadu haddaynan mustaqilo ahayn inaynan mustaqilo ahaynna laba suuraynu yeelataa inay ziyaadadu ziyaadatu sharطin tahay iyo ziyaadatu juz-in inay tahay juz arkaantii ka mid noqonaya salaaddii subax oo ragcad lagu daray ama ragcaddii oo rukuuc labaad lagu daray ama sujuudihii labada ahay oo laba lagu daray waa juz waxaana waa shuruud lagu daray oo la-aanteed laakiin maahiyadii ka mid maaha isku soo daro shay ka mid ah oo hayru mustaqil ah iyadana waa la isku duuduubi karaa hal qayb baa iska dhigta waa isku xukun tan hore mustaqilada ah laakiin min jinsi lmasiidi calayhi dhegeyso ziyaadatu salaatin in lagu daro salaadihii shanta ahaa laysat binaskhin ma aha wa qiila naskhun dheh marka nasakh wayaa la yidhi qiila waxaa la yidhi qolyihii waa nasakh mukhaalifiinta mukhaalifiintaha khusuumtii ixtijaajkoodii weeye tugayiru lwasata kii dhexdhexaadka ahaabay meesha ka saari xaafidu cala asalawaati shantii baa la ina yidhi wasalaati alwustaa bartanka ku jirtaa la yidhi shantii labana xaggay ka tahay labana xaggay ka tahay iyagu waxay u tiriyeen maalintu bilowgeediina labaa ka ah habeenkiina labaa ah saasay salaada casar ku noqotay salaada casar haddaba wusta waxaa loogu yiri sharcigu laf kownuhaa wustaa buu amarka ku xidhay wustaana cadad bay ka dhalatay tiro isla eg baa hareeraha ka ah haddii salaad lixaad lagu soo daro wustaannimadii baa ka bixi wabitaali amarkii ku cilaysnaa salaada tir ahaan bartanka a meesha uu ka bixi fa yakunu mansuuqan <laughs> halkaasay ka bixeen mar haddii tiradii la naskhay amarkana wustaa tiruu ku salaysnaa amarkii muxaafada calal wusta ahaa meesha u ka baxaya leanna wusta maba jirta de hadda xafidu cala salawaatida maaha salaati lwustaa wey amarkii bilmuxaafada cala salaati alwustaa ahaa waxay ahayd wustadu markay laba cadadoo samhareeraha ka yihiin haddii la waayatay amarkii yansabu calaa maada daliilkaasi amarkii muxaafada cala salaati lwustaa buu nasakhaya meesha ka saaraya idan hiya naskhun qulnaa waxaan nidhi jawaabta dhegeysyadana warkaa ninka waxuu u dhigay waxoogay marka hore waad yaabanayd laakiin hadda waxaa tidhi war la fahmi kara wey laakiin dood celiska fiiri qulnaa waxaan idhi wakadaa ziyaadatu lcibaadati cibaado kastoo lagu dara walow min gayri ljinsiba ha noqotee sidaasoo kale unbay noqon fa yalzamukum suurada min hayri ljinsi ah bay waafaqeen inay naskhi ahayn wuxuu ilzaaminayaa marka taa aad waafaqdeen naskhi tahayna waa inaad diiddaana waa naski dhahdaan kayf wuxuu yihi lafdul wustaa baad ka hadasheen laakiin cibaadaadka takaaliiftu akhiira bay yeeshaan mid cibaado cusub markay soo degto cibaadadii hore akhiirada ahayd baa akhiiranimada ka baxaysa idan kownuhu akhiratan baa nasakhi ah baa nasakhan idan waa naasikha dhah iyadana iyadana waa naasikha dhah cibaadaadku sooma kala dambaynin tii uulahay uulay ahaan tii u dambeysay cibaadaa ka daba timid akhiiranimadii waa laga qaaday soo maaha akhiiranimadii waa mansuuha dhah nooc nasakhaa soo galoo tan wasfi wustaa ah bay rafcisay fa waa naskhan saa dhahdeen idinku wasfi akhiira ay rafcisay tanna samuuha naskan way way waxbay keenayaan waxyaabay rabaa inay keenaan jawaabtaasuu musanifku bixiyey laakiin qaybo badan oo shuraaxda ka mid a way istadcafuuh jawaabtan waxay raadiyeen jawaabo kale laba jawaaboodba mid boqolaa tiri aniga jawaabtan ka fiican baa ii soo baxday jawaabta ka fiican baa aniga iisoo baxday qolo waxay yidhaahdeen waxaan aada sheegteen tagayurulwasad baabu naskhiba maaha sharciga wasad waxaad tidhaahdaan aan kaba dhigne cadad kownuhaa wasatan bay ku xidhnayd amarkii muxaafadada wuxuu u baxay lizawaali shartihi inay wasad tahay bay shartigu ahayd wa takhalufu اlxukmi aw tarku اlxukmi lizawaali sharطihina laysa naskhan waxaad ka hadlaysaan baabu naskhiga ma ahe fawaatu اlamri lifawaati sharطihi wey waxaad tidhahdeen shardigu inay wasat tahay buu ku xidhnaa wasadnimadii baa meesha ka baxday idan salaadihii salaadihii sidoodii bay u jiraane amarku shardigiisii baa zuulay wa zawaalu اlxukmi bizawaali sharطihi laysa naskhan mar badan baan soo maray qolya waxay dhaheen jawaabtaasaa ka fiican qolana waxay dhaheen maya xukumka sharcigu cinda nuzuul buu ku tacalluqay wastaada mucayanay ay noqotay sawaaun wastigii baaqi ahaaye ma baaqi ahaaninaaba bacdamaa tacayanat yabqa alamru bilmuxaafadati calayha muxaafadadii baaqi bay ahaanaysaa qolana halkaasay ka mal ku calaa kulli xaal jamaahiirtu nasakh inay tahay ma qabaan <clears throat> kadib wuxuu u gudbayay ziyaadadii hayr mustaqiladahayd wuxuuna soo qaatay un tii juzka ahayd ama ziyaadatu ragcatin haddii lagu daro iyo wanaxwiha ah wixii a ay mimaa laa yastaqil naxwiga wuxuu uga jeeda waxaan mustaqil ahayn tii shardiga ahaydna ku dar naxwihaada wax aan mustaqil ahayn oo wasfiga cadamu listiqlaali ziyaadada uu jamcinaya haddii lagu kulmiyo fakadalika sidoo kaleeta weeye cinda shaaficiyi imaamu shaafici nasakh maaha buu qaba waana qowlu akhar shaaficiyati wa maalikun wa qowlu akhari asxaabi xanaabiladu saasay qabaan labadii oday ee muctasilada ahaa labadee wey abu cali iyo abu haashimna saasay qabaan labadina odayaasha ahayd iyana saasay qabaan jubaaiyaan aljubaayeyn abu cali aljubaaye wiilkiisa abu haashim aljubaaye labadaba waxay sheekh u ahayn moogta abulxusein albasri abulxusein albasri saxib almuctamed almuctazili marar badan wuxuu ku dhihi waa shaykhaana waxay dheheen abu caliyin wa abu hashim calaa <laughs> kulli xaal iyagu qoladaa waxay yidhaahdeen laysat binaskhin qowlka koowaad waa kaas laysat binaskhin muطlaqan ama shardi ha noqoto ama si qaabkii dooni ha ku timaado lianna xukumkii hore la salaadu laba ragcadood ba ragcad baa lagu daray labadii ragcadood xukunkoodii lama rafcinin waa sidoodii ziyaado unbaa lagu sii dara ee naskigana waxaa naqiinay xukun hore in la rafciye ama bayaa-un intihaa'i zamani labadii ragcadood waa sidoodii waa waajib lama rafcinin zamankoodu ma dhammaanin idan laysa hunaaka naskun ayib de waxbaa meesha la rafciyey haddii la yidhaahdana xukunka sharcigu soo ma ahayn alijtizaau bihima iyagan lagu kaaftoomo soo maahayn marka ragcad lagu daray ma lagu kaaftoomi karaa waxay dheheen alijtizaau bihimaa macnaheedu waxaa weeye wax kaloo waajiba ma jirin kaana waa bara alasliya rafcu lbara alasliyana nasakh maan hore usoo niri halkaas iyago ka baxeen halkaasay ka buddheheen wa naskun weeye cinda alxanafiyati agarkooda akharu lxanafiyana waa nasakh bay dheheen muطlaqan qaalka tasriixa laga soo guuriyey abu cabdullaahi saymari iyo abubakri raazi iyo sarakhsi iyo alansaari ninkii musallam uthabuut lahaa iyo cabdilcaziz albukhaari iyo qaybo badan baa tasriixinaya waana madhab mashhuur ku ayihiin jamaahiiru alxanafiya waa qowlka labaad ee uu inoo sheegay wuxuuna sheegay qowl saddexaad wafaraqa qowmun waxay kala qaadeen bayna maa nafaahu lmafhuumu wixii mafhuum nafiyey oo waa nasakh bay dhaheen wa baynamaa lam yanfihi waxaan mafhuumku diidaynin waxay dhaheen nasakh maaho baraal asliya wey haddii la rafciyo baraal asliya laakiin mafhuumka dilaaladiisu waxaan nidhi waa muctabar oo daliil sharciya ah wey haddii ziyaadada timidi mafhuum ay meesha ka saartay mafhuumka yunsakhna aan nidhaahno nasakh wey rafc xukmidii intihaaء mudizamanihi baa ka dhalanaysa cidda tiri wax cayina ma arag lakiin qowlkan rag badan baa soo guuriyey xuseen albasri fi lmuctamad buu kusoo guurinayaa aamidi fi ixkaam buu kusoo guurinayaa raazina fi lmaxsuul buu kusoo guurinayaa tusaale waxay dhaheen fi lghanami saa'imati zakaatun baa la yidhi halkan maxaan ka fahanay hayr saa'imada maxaa la yidhahdaa macluufada haddii xadiid iman lahaa fi lmacluufati zakaatun ah tii la cadfinaya zaka laga rabaa mafhuumkiisoo meesha kama bixin idan nasakh miya qaybtaa waa nasakh bay dheheen faraqa qowmun bayna maa nafaahu lmafhuumu mafhuumku wuxuu meesha ka saaraya macluufada zake in lagu leehay hadduu mantuuq macluufada tansiisinayo in zake lagu leehay yimaado waa nasakh lianna mafhuumku waa daliil sharci oo la nasakhay meesha laga saaray wixii aan ahayn ee baraala ah sidiiyo meesha ka saarayana nasakh maaha wa qaala waalqaadi cabdiljabaari almuctazili ee qaadi اlqudaad muctasiladu hadday kutubtooda ku dhahaan qaadi lqudaad qaadi cabdiljabaar waa usuul اlkhamsa iyo ninka usuushooda si fiican u dhigay waay wuxuu kala qaaday wاlqaadi ay wafaraqa alqaadi cabduljabaari اlmuctasili wuxuu kala qaaday bayna maa yanfi wixii meesha ka saaraya alictidaad alasli asalkii in la tirsado oo uu waxgal yahay siduu u ahaa wamaa lam yanfihi waxaan ka saarayn wuxuu ku ley hadii ziyaadadani ay keenayso in asalkii aan lagu kaan uusan waxba taraynin haddii sidii la samayn jiray loo sameeyo hadda laba raacdood baad tukan jirtay laba raacdood haddaad tukato waxba kama jira maanta kaan lam yakun bay noqonayaan asalkii keligii wax ma tarayo ilaa ziyaadan lagu dara hadday noqotona waa nasakh oo dariiqadii kownuhu mujzi'an yuctadu bih baa la nasakhay taana mafhuum baraa'a asliya waxay leeyihiin iyagu ma ahane waa dalaalada mafhuumka sharciga intan unbaa waajib kugu ah intanaa kugu filan intan unbaa waajib kugu ah keliya wax kaloo waajib kugu ma aha ma jira haddaan dhahna waa baraa asliya lakiin hadalkasi kalaan udhigaynaa saa udhigi mayno sharci inuu yahay markaan sheegno intanaa kugu filan wey natiijada waa isla meesha sooma intan keliya waajib kuga oo macnaheedu yahay waajib kale kuma saara baraal asliya ku jiidatay cibaaradaadu intanaa kugu filan kownu camalkan cibaadada yujzi ma caqliga bedelaa asliya cindakum mise waa sharciya markii ziyaado lagu daray qasab ay tahay la-aanteed uusan mujzi ahayn kownuhu mujzi'an dalaaladii sharciga ahayd ruficad am laa ruficad bay yihahdeen idan hadaa naskhun rafcu xukmi sharci halkaasay iyagana qaabkaa u dhigeen ereygiis hadba saad u dhigto bay xisaabtan ku tegi annee dee hadalkan ninba si u dhig soo maha saa u dhigay mehe anigana si kalaan u dheh wa qaala albasriyu abulxusein albasri wuxuu yidhi wahuwa ikhtiyaaru alaamidiyi wabni alxaajibi wamaala ilayhi araazi qowlkan abulxusein albasri fi lmuctamad uu ku leeyahay aamidi wuxuu leeyahay ninkan warkanaa saxan ibn alxaajib wuxuu leeyahay warkanaa saxan ninka la yidhahdaa fakhridiin iraazi uu saxan yahay ma caddaynayo laakiin wuu u janjeersanaya u xaglinayaa wax fiican wayuu leh waxaa ka mid ah waxyaabaha fiican waxaa wey waa xogay aad sida rag kale ikhtiyaarka uma tasriixinayo ina faa hadduu waxani meesha ka saaro ziyaadani ka saarto ma habata sharcan wax sugnaaday kaana naskhan buu noqon walilaa fala waayo waxa sharcigan sharci ahaan sugnaaday qowlkan iyo qowlka qaadi cabdiljabaar wax badan ma kala duwana tasriixa lafdiga sharcan uu tasriixiyey unbay ka kalena taqriirkoodu noqonaya markaa sharaxooda iyo taqriirkooda akhri wax farqigo badan wax dhexeeya wاlmusanifu ikhtaara haada ikhtiyaarka musanifkeennuna tabacan liaslihi الraaziya atbaacdiisii kan waay markaas wuxuu yihi fa ziyaadatu ragcatin haddii lagu daro calaa ragcatayni lagu daro naskun wey waayo xukunkii sharciga ahaa ee alijtizaau bihima ahaa baa meesha ka baxaya sabab labaadna waa sheego listicqaabihimaa waxay la cidhbinayeen labada ragcadood atashahuda iyo fadhigiisa ragcad saddexaad markii lagu daro tashahudkii iyo fadhigiisii salaada laga baxayee ku xigayey xukun sharci ahayd oo meesha ka baxay ijzaa haddaabad ka muranteen xukun sharci oo kalaan idiin keeni labada ragcadood markaad tukato fadhigii iyo tashahudkiibaa ku xiga lagaga baxayay ragcad saddexaad baa soo korodhay kuma xigeen noqotay soo ma xukun sharciga meesha ka baxay buuri kii hore muranka kolba si loo dhigayay kaba tagba mid kalaan haystaan oon si kaleba udhigi karin maxay watu yidhi wa ziyaadatu taqriibi cala aljaldina laysa binaskin maaha liannau nasku jaldiga hala jaldiyo ma nafyin taqriibka nafyu taqriibi kaana mabniyan cala albaraa'ati alasliya wax sharcan sugnaaday ma ahayn oo sharci yidhi intaa waxaan ahayn laguma laha ma jiro waxaan wax kale loogu dari waayey alasal asalku baraa'ada wey baraa'ada alasliyada rafcinteeda wax sharcan sugnaaday lama rafcinin oo nasakh maaha ijtizaam ma aha mas'aladan uu leeyahay isagu abulxusein albasri oo iska soo guurinayo suuradan ay nasakh tahay buu qabaa oo ijtizaagaasuu gelinayaa oo qaacidan rajaxaya iska leh isagu leysa binaskinta uu leeyahay naqli can abilxusein abilxusein naskhi wey fii mansuusu kalaamihi fi lmuctamad lakiin isagu halkan wuxuu rabaa inuu dhigo wejka kalaamkiisa wixii ictiraadkaaga iyo doodaada waa baabkeeda isagu wuxuu leeyahay nafyu اtagriibi kaana mabniya calى albara alasliya cuquubintaa ka badan waajibta ma jirto waxiinahaa lam yakun rajmigana waajib markuusan ahayn cala albara al asli ahayd iijaabu اrajmi wa iijaabu اljaldi kaana rafcan lilbara alasliya walam yakun naskhan kadalika ziyaadadan taqriibka ka daba timidna min hada albaabi wey wailaa kuwii horena naskhan ijizaa faamsikuuna fi lbuyuuti keliyahayde halkaasu ka baxay alaa kuli xaal khaatima gabagaba gunaanad طرق معرفة النسخ wey النسخ يucرaف بالتاarيkhi baa lagu gartaa mid badahi a kama hadlinoo بالنصi baa lagu gartaadi muunan ka hadlin بالتاarيkhi baa lagu gartaa falow qaala الraawi hadduu yihahdo haadaa kana saabiqun horeeyey qablu horay ka hormaray may haadaa saabiqun qubila dheh waa la aqbalaya hadduu taariikh xikaayoodo kana kan ka horeeyaya waa la aqbalaya lannahu cadlun hiqatun khabarkiisa waa la qodaa baab alikhbaari waay bikhilaafi ma low qaala hadduu yidhahdo haadaa mansuukhun wey lijawaazi an yaquulahu can ijtihaadin inuu ka yidhahdaa dhici karta walaa naraahu annaguna sa aanaan arkin oonan ku waafaqin wejhu istidlaalkiisa kownuhu manaasikhan mansuukhan uu yahay wujuuh istidlaal baa jiri kara wujuuh istidlaalkana mutafaq caleyhi mukhtalaf fiihi baa jira saa darteed masalada masalatu lijtihaadoo daliiliya sariix cala naskhi ma haduu yihahda kana mansukh kana waa naasikh lakin haduu yhahda kana aakhiru lamrayni hada taariikh buu xikaayooday kownuhu mansukhan uu yihi xikaayatu taariikhin maaha xikaayatu xukmin dikru xukmin wa xikaayatu qanaacatin waay qanaacaduna can ijtihaad bay noqon kartaa taarikhna way noqon kartaa ixtimaal wax laguma naskhi karo marka intaas waa inta uu sheegay mualifku iyo gunaanadkii ziyaadata cala nasi naskun miyaa mise maaha haddaan soo ururino qeybtan dambe ee ziyaada kheyra mustaqilada waxaan dhihi karnaa saddex qowl waaye naskun muطlaqan wa qowl اljamhuura iyo laysa binaskin laysa binaskhin muطlaqan oo qowl اljamhuura iyo naskun muطlaqan oo qowl jamhuuri اlxanafiya iyo tafsiilun tafsiilkii oo laba isu dhowacaad qaadir cabdiljabaar iyo abulxusein albasri oo dee isku kooxa isla kooxdii muctasilada ahayd ee usuuliyiintahayda isu dhadhow oo ictidaad lasli iyo habata sharcan ah iyo qolo mafhuumka nafyigiisiiya ku xidhay oon acyaantooda la garanin weli acyaantooda wax sheega maarag hadda aragtaan waa faa'iide inoo soo qabta intaa masalada ziyaada calaa naskhi oo aan dhib yarayn baa inala soo gashay alkitaabu athaani fi sunnati huwa sunadu qowl rasuul sal l slam wey ow ficluhu waqad sabaqa waxaa soo hormartay mabaaxithu lqowli way soo hormartay oo intii qowl rasuuli iyo cumuumki iyo khusuuski iyo mutlaq muqayad iyo mujmal iyo mubayan iyo naaskh iyo mansuukh wax alaalay wixii kitaabka laga soo sheegay mabaaxitha soo hormartay uu sheegayo qur-aanku waa qowl sunnada qowligaa mabaaxithtii soo hormartay baa ku tacalluqaysa maxaa soo haray ficilkii iyo taqriirkii ficil asal taqriirkuna asalkiisu waa ficil dad sameeyey buu arkay nabigu alayh slat salaam asalkiisu saa weye sida haalibka wاlkalaamu lan hadalku hadda fi afcaalihi fi lafcaali waay iyo wa turuqi hubuutiha duruqday ku sugnaatay wadalika fii baabayni waay laba baab baan kaga hadlaynaa masaladan albaab alawal fi lkalaami in laga hadla fi afcaalihi afcaasha nabiga alayhi الsalaatu wasalaam wa fiihi masaa'il baa ku jirta shan mas'alo wey ascabuha almas'alaة اlأulى alأulى masalada ugu horeysa ana alambiyaءa salawaatu اllahi wa salaamuhu calayhim macsuumuuna weeye laa yasduru canhum kama soo fula dembun dembi ila sakaa'ira kuwa yaryaroo sahwan ku talagal la-aan uga dhacda waataqriiru arrintaa caddaynteena madkuurun waa la sheegaa fii kitaabi almisbaax misbaax ilarwax baan ku sheegay leanna masala masala caqadiya weeye mabxadkeeduna cilmulkalaam weyuu ku leeyahay kitaabkaasaana cilmulkalaam ka qoray dabcan dhammaantood baab u samaynayaan irshaadkaa juweyni haddaad soo saarto faslun fii cismati alambiyaai baad ugu tegi mawaaqifka iiji haddaad soo saarto faslun fii cismati alambiyaai baad ugu tegi wahaakada dhammaantood mabxadkaasay kaga hadlaan cismat alambiyaa masaladan wuxuu usoo hormariyay marka koobaad haddee afcaashiisaan xujaysanaynaa markaan nidhaahno afcaashiisa waa inaan dhahno macsuumun min alkhata cismadii inaan ka hadalla weeye waayo muqadi waxay ku salaysantahay ixtijaajku inay saxan yihiin cumuuman aqwaashiisana waa u taallaa iyo afcaashiisa laakiin lcisma markay ka hadlayaan haaliban masalatu lafcaal bay kaga hadlaan inta haddaad garato musanifku waxbuu taqriiriyey masaladanna masaa'ilka mushkilada ay ka mid tahay oo dadku beena ghulaad beena tarafay naqiidin wa wasatin loo qaybsamay isagu wuxuu taqriiriyey kow masm ambiyadu horta wax kabaa'ir la yihahdo ma jirto kama dhacdo laba wax sagaa'irana camdan ugama dhacdo sahwan bay uga dhacdaa buu yidhi dhici kartaa buu yidhi faahfaahintii kuwii xaaleeyana sahwantaa waxaa la socota cinda jamaahiirihim walaa yuqaruuna calayha laguma sugayo istidraag ba iyo waxyibaa ka daba imanaya saxaya wixii sahwi uga dhacay markaynu ka hadlayna masalata cismat alambiyaa masalatu asakaa'ir camdan iyo sahwan oo masalatu nisaac wey masaladaa masalatu nisaac wey in masalatu nizaac ay noqoto mabxadkeedii hadda dib ma joogno laakiin mar hadday soo gashay wax yaroo muujaza inaan ka sheegno wey saasaan filayaa inay ku haboonta waxaan ka baqayaa dee meeshan ikhtisaarkeedu intaan jus-iyaadkeeda wada gaari kari mayne qofka mustamica ah ama dhegeysanayahay su-uul inay ka timaada way dhici kartaa marka labaad mowduucu naqdin way noqon kartaayoo meeshan waa meel khatar ah be maxaad u faahfaahin weydeen oo tadaakhulkii funuunta wayna la gara calaa kuli xaal waxaa la yidhi waxaan laga wada tegi karin waxaan la wada gaari karin lagama wada tago waxaanu leehay nusuus badan oo qur-aan ah baa ambiyada ka hadashay ama nabigeenna ha noqoto alayh isalaatu wasalaam ama ambiyadii hore ha noqdaan nabi aadam ka soo bilow shajara laga mamnuucay wacasaa aadamu rabbahu faqawa soo qur-aan maaha uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahada geedii laga nahiyey buu cunay camdan am sahwan camdan yaa geedii laga reebay ibliis baa u dhaartay sahwantu ku talagal la-aan waxi kaaga dhaca wey oodan ku talagelin inaad samayso laakiin waaqi ahaan kaa dhacay waxbaa tuurtay waxaadan arkayna baada kuwadin bay ku dhacday soo khata maaha ayib taa waa mid ka soo tag nabi nuuxu inu qur-aanka maxaa lagu yihi innahu laysa min ahlika innahu camalun gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm inii aciduka halkaa ka soo gudub nabiyullaahi ibraahim imo fa nadara nadratan fi اnujuumi fa qaala inii saqiim aalihadoodii markuu garaacayna wuxuu yidhi bal facalahu kabiiruhum hada fasaluuhum in kaanuu yantiquun soo gudub nabiyullaahi yuusuf walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'a burhaana rabbi calaa ikhtilaafin tafsiirkeeda nabi yunis soo mar id dahaba mugaadiban fadanna an lanaqdira calayhi fanaadaa fi ulumaati ilaa akhirkeeda nebi daawuud u imo ina hada akhii lahu tiscu wa tiscuuna nacjata waliya nacjaة waaxidaة faqaala akfilniiha wacazanii fi اlkhiطaab qaala laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaaji waina kahiira min alkhulaطaaءi laa yabغi bacduhm calى bacضi ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waqaliilu ma hm wadana daawuudu anamaa fatannaahu faاstakfara rabahu wakhara raakica waanaab fagafarnaa lahu dalik yaras mesha wax kaa muuqdo nabi maxamed imo السلام في سورة الأنعام تgoo فإن استطعت أن تبتغيa نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين عفى الله عنك لما أذنت لهم إن inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taahar iqraar dembi sooma taa xadiid baa idaafeeyey axaadiida ambiyada iyo ka hadlaysa xadii badan wey waxaan rabaa inta alfaada qur-aanka ee markii mowdican laga hadlayo la keeno liyakfira laka allaahu maa taqadama min danbika wamaa ta'ahar bay dhaheen cabasa watawalla an ja'ahu alacmaa ilaa akhirkeeda hadihii nusuus waxay keenaysaa mabxadkii in laga hadlo intaa waxaan u tirinayaa inaad fahantaan sababta keentay mowdican juziyo kamid in laisku khilaafo ta'wiilka nusuustan iyo sida loo fasirayo maqaamkii ambiyadana loo xifdin lahaa in la ilaaliyo nusuustana tafaasiir loo helo ambiyada waxaan ka hadlaynaa waa bacda bicthati wanubuwa wey ama qabla albictha wanubuwa dee ina waa khusayso wax badan oo aahaarana ma laha calaa nisaacin fiiha iyadana muran ka taagan yahay intaas markaad ogaato annaasu calaa طarafaani wa wasatun qolo tiri ambiyada waxbaba kama dhici karaan laa sahwan walaa camdan laa sahwan walaa camdan ragga calankaa wada alqaadi ciyaad ilmaaliki baa ka mida asubkiyaani baa kamida mida labada isdhashay alciraaqiyaani labada isdhashay baa ka mida abu isxaaq alisfaraa'ini baa ka mida laa camdan walaa sahwan iyagu daraf bay tageen nusuustan oo dhanna nooc ta'wiilahoo mararka qaarkood aad dhihi waxani waa taxriif alkelima can mawaadicihi laakiin difaacan maqaami nubuwa la galay maqsadka iyo hadafku waa nabiil matlub matlab sharciga ah wey waxyaabaha qaarkoodna marka qaarkood waxay galaan takalluf si kale aan laazim ahayn inaad gasho adu maqsadkii saxda a ah difaacaya mararka qaarkood de catharaad way iska imanayaan qolana taraf kale istaageenoo waxay yidhaahdeen dee waxaan aad ka hadlaysaan ee nusuusta qur-aanka iyo axaadiid badani ay sheegtay xataa kabaa'ir iyo sakhaa'ir bay isugu jirtaa yajuuzu calayhim laakin laa yuqaruuna calayha qolana halkaas <laughs> bay iyagoona istaageen oo meeshaasay istaageen qisada yuusufna qasa wax badan bay wariyeenoo beliya baasa walaqad hamat bihi wahama bihaada waxyaaba haddaana afka soo marin karin baa tafaasiirta iyo israa'iiliyaadkay ku qoreen ood ku arka waxaan afka lasoo marin karino hadda annago anaan good doonaynin dee taarikh inaan sijillo gashmo doonayno ina wasadkay noqdeen wasadkiina aqwaal baa la noqday aqwaashaana culimmada cismada ka hadasha inta badan way soo guuriyaan calaa kulli xaal bacda haada aan khulaaseeyo culamada qaar waxay soo guuriyeen afar suuro ijmaac bay soo guuriyeen inay ambiyadu macsuumiin ka yihiin mid aad bay u badan yihiin culimmada soo guurisay maa yatacallaqu bitabliiqi الrisaala miqrizi imtaac asmaac afar xaalo in lagu ijmaacay wuu soo guurinayaa waxaa mutaabacaynaya oo ku raacaya ninka la yidhaahdo siyuuti fi lkhasaa'is alkubraa waxaa intaa agharkooda xikaayoonaya alqaadi ciyaad fi shifaa sidoo kale alsaalix almaaliki asaalixi fi kitaabkiisa lagu baxday subul alhudaa ee siirada ah cumuuman intay xikaayonayaan waxaa weeye fii ma yatacallaqu biاtashriic inay macsuumiin yihiin tabliiq arisaala gaadhsiinta laba min alkabaa'iri muطlaqan camdan wa sahwan inay macsuum ka yihiin sagaa'irta qeybta foosha xun ee khisatu nafsiga iyo dullinimada tilmaamaysa inay macsuum ka yihiin in mudaawama ay daa'imaanoon la tambiihinin xataa cani sagaa'irta kale inay macsuum ka yihiin afartaas suuro ijmaac bay raggaasoo dhan soo guurinayaan qaadi ciyaadi kabaa'irta iyo fawaaxishta labadaasuu ka dhigaya fawaaxishta waxay ku fasiraan inay soo geliyay sakaa'irta khisada iyo kabaa'irta dhinaca tabliiqana meel gaaruu ku sheegayaa inaan lagu iqraaranaynina meel kaleu ku sheegayaa fi shifaabuu aad mabaaxid badan uga hadlay amaa sakaa'irta aan sidaa ahayn ikhtiyaarka musanifkeenu sahwan uma same sahwan waxaanan ma sameeyaan wey aamidii yarag lamida iyagu waxay leeyihiin ay u tiirinayaan aktharka ashcariyada iyo aktharka shaaficiyada sakaa'irta ankhisada ahayn tajuuzu calayhim camdan wa sahwan labada bay ka dhici kartaa lakin laa yuqaruuna calayha uma mudaawameynayaan walidaalika wixii inta juz'iyada waa juz'iyada nisaaca hadda maalan alqaadi ciyaad fi shifaa markuu ka hadlayo nabiga alay issalatu salaam iyo ambiyada iyo khasaa'istooda iyo masalatu alcisma halkan wuxuu odhanayaa waama ma faslun wa amaa maa yatacallaqu biljawaarixi min alacmaali walaa yakhruju min jumlatiha alqowlu biاllisaani fi ma cada alkhabari khabar aladi waqaca fiihi alkalaamu waاlictiqaadu bilqalbi fi ma cada altawxiid wma qadamnaahu min macaarifihi almukhtasati bih faajmaca almuslimuuna calى cismati alanbiyaaءi min alfawaaxishi walkabaa'iri almuubiqaat wa mustanadu اljamhuuri fi dalika alijmaacu aladi dakarnaahu wa huwa madhabu alqaadi abi bakrin wa manacahaa gayruhu bidaliilin bidaliili اlcaqli maca alijmaaci wa manacahaa gayruhu bidaliili samci keliya samci iyo caqli labada way tahay wey wa huwa qowlu اlkaafati waاkhtaarahu اlustaad abu isxaaq wa kadalika laa khilaafa anahum macsuumuuna min kitmaani الrisaalati waاtaqsiri fi الtabliiq lianna kula dalika yaqtadi اlcismata minhu mucjiza yaqtadi alcismata minhu اlmucjiza maca alijmaaci calى dalika min alkaafa waاljamhuuru inta ijmaci baa ka baxay hadda waاljamhuuru qaa'iluuna biannahum macsuumuuna min dalika min qibali اllah muctasimuuna biاkhtiyaarihim wa kasbihim masaladii masaladii baa gashay soo maarti ilaa xuseynan الnajaar fainahu qaala laa qudrata lahum cala almacaasi aslan wa ama asakaa'iru fajawazaha jamaacat min الsalafi wagayrihim cala alanbiyaa'i wa huwa madhabu abi jacfarin الطabariyi wagayrihi min alfuqahaaءi wاlmuxadithiina wاlmutakalimiin wasanuriidu bacda hada ma اxtajuu bih wadahabat طaa'ifaة أkhra ilى اlwaqf wa qaaluu alcaqlu laa yuxiilu wuquucaha minhum walam yaأti fi الsharci qaaticu baxadi اlwajhayni wadahabat طaa'ifaة أkhraa min almuxaqiqiina wاlmutakalimiina ilى cismatihim min الsakaa'iri ka cismatihim min alkabaa'ir qaaluu liاkhtilaafi الnaasi fi الsakaa'iri wa tacyiiniha min alkabaa'ir wa ishkaali dalika wa qowli ibni cabaasi wagayrih ina kula maa cusiya allahu bihi fahuwa kabiiraة wa anahu inamaa sumiya minha الصagiiru biاlidaafati ilى man ma huwa akbaru minh wa mukhaalafaة اlbaari fi ayi amri kana yajibu kownuhu kabiirata qaala alqaadi abu moxamed cabdilwahaab laa yumkinu an yuqaala ina fi macaasi اllahi sagiira istiطraad badan buu galay waqad istadala bacdu اla'imati ilaa uu ka yidhi calىa cismatihim min الsakaa'iri biاlmasiiri ila imtithaali afcaalihim wa itibaaci aathaarihim wa siyarihim muطlaqan bacda dalika afcaashu maxay faa'iideynaysaa wujuuban iyo nadban iyo ikhtilaafka masalada dambe inoogu iman doona ayuu musanif u galay raximah اllahu tacaala taa waa inta alqaadi ciyaad ibnu taymiya isagu meelo badaan buu kaga hadlayaa waxaa ka mida majmuucu fataawaha idin u kala horeeyaan ajzaada idinku kala hormariya marka saa tasalsul ula socotaan waa qoran kartaan juska afraad saddex boqol sagaal iyo toban waxaan leeyahay juska afraad kan waa kee afraad wey afraad juska afraad buu kaga hadlayaa saddex boqol sagaal iyo toban waxaa la weydiiyey ya waa nusqo kale laakiin ajzaada halkan ay ku qoranta su'ila الshaykhu raximah اllahu can rajuli qaala ina alambiyaءa calayhim الsalaatu waالsalaam macsuumuuna min alkabaa'iri duna الsakaa'ir fakafarahu rajulu bihadihi fahal qaa'ilu dalika mukhطi'u am aw musiibun whal qaala axadu minhm bicasmi cismati اlanbiyaaءi muطlaqan wama الsawaabu fi dalik su-aashu waa saxiix baan u malaynaya faajaaba alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin laysa huwa kufra biitifaaqi ahli اddiin walaa hada min masaa'il الsabi اlmutanaazaci fi istitaabati qaa'ilihi bila nisaac kama saraxa bidalika alqaadi ciyaad wa amhaaluh maca mubaalagatihim fi اlqowli bاlcisma wa fi cuqubati الsaabi wa maca hada fahum mutafiquuna calى ana alqowla bimidli dalika laysa huwa min masaa'il الsabi wاlcuquba fadlan an yakuna qaa'ilu dalika kaafiran aw faasiqan faina alqowla biana alambiyaءa macsuumuuna can اlkabaa'iri duna الsakaa'ir huwa qowlu akhari culamaaءi اlislaami wa jamiici الطawaa'if xatى inahu qowlu akhari ahli اlkalaam kama dakara abulxasan اlaamidi ana hada qowlu akhari اlashcariyati wa huwa ayضa qowlu akhari ahli الtafsiri wاlxadiiثi wاlfuqahaaءi bal huwa lam yunqal can الsalafi wاlأimati wالصaxaabati wالtaabiciina wa taabiciihim ila ma yuwaafiqu hada اlqowl walam yunqal canhum ma yuwaafiqu اlqowla waxbaa tirtiran wa inamaa nuqila dalika alqowlu fi اlcasri اlmutaqadimi can الraafidati ثuma can bacdi اlmuctazila ثuma waafaqahum calayhi طaa'ifaة min almutaakhiriin wa caamatu ma yunqalu can jamhuuri اlculamaaءi anahum gayru macsuumiina can اliqraari calى الsakaa'iri walaa yuqaruuna calayha walaa yaquuluuna inaha laa taqacu bxaalin wa awalu man nuqila canhum min طawaa'ifi اlummati alqowlu biاlcismati muطlaqا wa acdamuhum qowla lidalika الraafida fainahum yaquuluuna biاlcismati xatى ma yaqacu calى sabiili الnisyaani wالsahwi wالta'wiil wayanquluuna dalika ilى man yactaqiduuna imaamatahu wa qaluu bicismati caliyin ilى aakhirihi bismi اllah weli hadalkiisi ibnu teymiya wadne waxaa ka mid a hadalkiisii wqad صنف الqاضي أbو يعلى وصف مdاahibهم في kuتubihi وkذلika غayru hؤuلاءi min cuلماءi المسلمين fa haulaai wa amhaaluhum min algulaati alqaa'iliina bilcisma qad yukafiruuna man yunkiru alqowla biha wa haulaai alghaaliyatu hum kufaarun biitifaaqi almuslimiin raafidadu ka soo hadlayay wey baatiniyadii iyo qaraamidadii iyo cismadooda faman kafara alqaa'iliina bitajwiizi الsakaa'iri calayhim kaana mudaahiyan lihaؤulaaءi اlismaaciiliyati wاlnusayriyati wاlraafidati wاlاثna cashariya laysa huwa qowla axadi min asxaabi abi xaniifata walaa maalikin wala shaaficiyi wala almutakalimiina almuntasibiina ila الsuna almashhuuriin kaasxaabi abi muxamedin cabdillahi bni saciid bni kulaabin w abilxasan caliy bni ismaaciil alashcari w abi cabdillaahi moxamed bni karaam wagayri haؤulaaءi wla aimati الtafsiri wala alxadiidi wala الtasawuf laysa takfiru bihadihi اlmasalati qowla haؤulaaءi falmukafiru bimithli dalika yustataabu fain taaba wailaa cuuqiba ilى aakhirih taa waa qowl ninkii dadka maagayey bay ka daba dhacday sooma mar kale wuxuu leeyahay taqriiban waa mujalladka tobnaad laba boqol sideetan iyo sagaal buu ka bilaabay ilaa wuxuu waday laba boqol sagaashan iyo saddex sagaashan iyo afar buu iyadana wadaay oo ka hadlaya marka hadalku waa dheer yahay hadal uu soo waday oo hore wuxuu leeyahay markuu gadaal kakaga tacriiqinayo wاlkalaamu fi hada اlmaqaami mabniyu calى aslin huwa ana alambiyaءa salawaat اllahi calayhim macsuumuuna fima yukhbiruuna bihi can illahi subxaanahu wa fi tabliigi risaalaatihi biitifaaqi اlumma nusuus badan buu sheega wa hadihi اlcismaة الthaabitaة lilanbiyaa'i hiy alatii yaxsulu biha maqsuud الnubuwati wاlrisaala faina الnabiya huwa اlmunbiyu can illahi wاlrasuulu huwa aladii arsalahu اllahu tacaala wa kulu rasuuli nabiyin walaysa kulu nabiyin rasuula wاlcismaةu fi ma yubaliguunahu can illahi haabita falaa yastaqiru fi dalika khaطأun biitifaaqi اlmuslimiin ilaa hadal dheer buu yiray wuxuu yihi kadib ilaa uu masaladaasuu sii tafsiiriye hadal dheer kadib wuxuu yidhi wama alcismaةu fi gayri ma yatacalaqu bitabliigi الrisaala falinnaasi fiihi nizaacun hal huwa haabitun biاlcaqli aw bالsamci wmutanaasicuuna fi اlcismati min alkabaa'iri wالsakaa'iri aw min bacdiha am hal ilcismatu inama hiya fi liqraari calayha la fi ficliha am laa yajibu alqowlu bilcismati ila fi اtabliigi faqat whal tajibu alcismatu min alkufri wاldunuubi qabla almabcathi am la wاlkalaamu fi calaa hada mabsuuط fi gayri hada almowdic waladii calayhi jamhuuru الnaasi wahuwa almuwaafiqu lilaathaari almanqulati can الsalaf ihbaatu اlcismati min aliqraari cala الdunuubi muطlaqا wاlraddu calى man yaqulu inahu yajuuzu iqraaruhum calayha وxujaju الqاa'iliina bاlcismaةi إida xurirat inama tadul calى hada اlqowl وxujaju الnufaati la tadul calى wuquuci denbi nuqira calayhi اlanbiyaaءu faina alqaa'iliina bاlcismaةi اxtajuu bأna التa'asي bihim mashruuc wdalika la yajuuzu ila maca tajwiizi kowni اlأfcaali dunuuba wmacluumu ana التa'asي bihim ina huwa mashruuc fima uqiruu calayh duuna ma nuhuu canhu warajacuu canhu kamaa ana alamra wannahya inamaa tajibu taacatuhum fii maa lam yunsakh minhu faama maa nusikha min alamri waannahyi falaa yajuusu jacluhu ma'muuran bihi walaa manhiyan canhu fadan can wujuubi itibaacihi waaطaacati fiih ilaa hadal dheer buu leeyahayo isagana halkaa aad ka helaysaan mar kale isla majmuuca juska shan iyo tobnaad safxada boqol afartan iyo sideed ilaa boqol iyo konton uu iyadana kaga hadlaya masalada lafteeda wuxuu leeyahay wujuuh badan buu ka soo hadlaye alwajه الثاني cashر an yuqaala in allaha subxaanahu wa tacaala lam yadkur can nabiyi min alanbiyaaءi danba ila dakara towbatahu minhu walihada kaana الnaasu fi cismaةi اlanbiyaaءi calى qowlayni ima an yaquluu biاlcismaةi min ficliha wa ima an yaquluu biاlcismaةi min aliqraari calayha laa siyama fi ma yatacalaqu bitabliigi الrisaala faina alummata mutafaqatu calaa ana dalika macsuumun an yuqara fiihi cala alkhata faina dalika yunaaqidu maqsuuda alrisaalati wa madluula almucjiza walaysa hada mowdicu basti alkalaami fi dalik walaakina almaqsuuda huna ana allaha lam yadkur fii kitaabihi can nabiyi min alanbiyaa'i danban ila dakara towbatahu minhu kama dakara fi qisati aadama wa muusa wa daawuuda wa gayrihi min alanbiyaa'i aayaadkaan aqriyeynay buu tilmaamayaa walihaada yujiibu man yansuru qowla aljamhuuri aladiina yaquuluuna bilcismati min aliqraari calaa man yanfi dunuuba muطlaqan faina haulaai min acdami xujajihim ma اctamadahu alqaadi ciyaad wagayruh xayثu qaaluu naxnu ma'muuruuna biاta'asi bihim fi اlafcaal watajwizu dalika yaqdaxu fi اta'asi faujiibuu biana ata'asi inama huwa fima uqiruu calayh kama ana naskha jaa'izu fima yubaliquunahu min alamri waاnnahyi walaysa tajwizu dalika mica maanican min wujuubi الطaaca lianna aطaacata tajibu fima lam yunsakh facadamu naskhi yuqariru اlxukma wacadamu اlinkaari yuqariru اlficla walaslu cadamu kuli minhuma wayuusufa calayhi الsalaam lam yudkir illahu tacaala canhu fi اlqur'ani anahu facala maca almar'ati ma yatuubu minhu aw yastakfiru minhu asla waqad itafaqa الnaasu calى anahu lam taqac minhu اlfaaxisha walaakina bacd الnaasi yadkuru intaa ka tag marka intaa ka dag ya dadka dadka masaakiinta ee maqlaya may yadkuru bacdu nnaasi cismadiisi waa taas laakiin bacdunnaasi waxay sheegeen oo israa'iiliyaadka waxaan kusoo gebagabaynaya waxyaaba khuraafaad oo badan oy tiriyaan buu tirinaya waxaa dee dadkeenna iyo dalabada inay dhegooda ku dhacaan ma rabno wuxuu kusoo gunaanadayaa maxalshaahidkaan rabo waclam ana almunxarifiina fi mas'alati alcismati calaa طarafay naqiid kilaahumaa mukhaalifun likitaab illahi min bacdi اlwujuh qowm afraطuu fi dacwa imtinaaci الdunuub xataa xarafuu nusuusa alqur'ani almukhbirati bima waqaca minhum min altawbati min الdunuub wamagfiraة اllahi lahum warafci darajaatihim bidalik wqowm afraطuu fi an dakaruu canhum ma dala alqur'aanu calى bara'atihim minhu waadaafuu ilayhim dunuuba wacuyuuba nazahum allahu canha whaulaai mukhaalifuna liqur'aani wahaulaai mukhaalifuna liqur'aan waman itabaca alqur'aana calaa maa huwa calayhi min hayri taxriifin kaana min alummati wasat muhtadiyan ila siraati almustaqiim ila siraati aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin ilaa aakhirka uu ka gaadho meelo dambe inahaasi waa majmuuca dood yar aan ku gabagabi khatimo oo minhaaji sunnaha ah masaladii cismada iyo nimankii ibnu taahir alxilliy uu la doodayo faslun waa juska koowaad afar boqol iyo toddobaatan ilaa wuxuu kaga hadlayaa taqriiban afar boqol toddobaatan iyo afar baan u malaynayaa wa amaa maa naqalahu canhum yaquuluuna aan sunnuhu tiirinaya ninkani shiiciga ah ina alambiyaaa gayru macsuumiin fahada aliطlaaqu naqlu baطilu canhum fainahum mutafiquuna calى ana alambiyaءa macsuumuuna fima yubaliguunahu can illahi tacaala wada huwa maqsuud الrisaala faina arasuula huwa aladii yubaligu can illahi amrahu wa nahyahu wa khabarah whm macsuumuuna fi tabliigi الrisaalati bاtifaaqi اlmuslimiin bxayثu laa yajuuzu an yastaqira fi dalika shayء min alkhaطأ watanaazacuu hal yajuuzu an yasbiqa calى lisaanihi maa yastadikhu اllahu tacaala wa yubayinhu lah bxayثu laa yaqiru qiruhu calى اlkhaطأ kama nuqila anahu ulqiya calى lisaanihi sal اlه alيه wasalam tilka algharaani qul culaa waina shafaacatahuna laturtaja ثuma in allaha tacaala nasakha ma alqahu الshayطaan waxkama aayaatih faminhum man lam yujawiz dalika wa minhum man jawazahu id laa maxduura fiih fain allaha tacaala yansakhu ma yulqi الshayطaana wayuxkum illahu aayaatih wallahu caliimun xakiimun kadib aayaddii buu akhriyey qoray wa amaa qowluhu qal yaqacu minhum alkhata fayuqaalu lahum mutafiquuna calaa anahum laa yuqaruuna calaa khata'in fi diini aslan walaa calaa fusuuqin walaa kadib fafi ljumlati kulu maa yaqdaxu fii nubuwatihim wa tabliiqihim can illaahi fahum mutafiquuna calaa tansiihihim canhu wa caamatu ljamhuuri aladiina yujawizuuna calayhim alsakaa'ir yaquuluuna inahum macsuumuuna min aliqraari calayha falaa yasduru canhu kama jaءa fi اlأthari kana daawuudu bacda الtawbati khayra minhu qabla اlkhaطية wallahu yuxibu الtawaabiina wayuxibu اlmutatahiriina wain alcabda layafcalu الsayiئaةa fayadkhulu biha اljanة waama الnisyaanu wasahwu fi الصalaati fadalika waaqicu minhum wa fii wuquuci xikmaةu istinaani اlmuslimiina bihim kama ruwiya fi muwaطa'i malikin inamaa unasa aw ansى liasuna wqad qaala calayhi الsalaam inama ana basharu ansى kama tansawna faida nasiitu fadakiruuni akhrajahu fi الصaxiixayn walamaa salla khamsa falamaa sallama qaaluu lahu yaa rasuul allahi aziida fi salaati qaala wamaa daaka qaaluu sallayta khamsan faqaala alxadiid waa mar raafidatu halkaasuu galo iyagii intaa waxaan filayaa khulaasa ilaa xad mufiida inay ugu filan tahay wixii kala baabkeeda tafaasiisha meesheeda waaye